alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuul illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam baabu luqada wacan anas radi allahu canhu qaal mara nabiyu sala allahu alayh wasalam bitamratin fi اطariiq faqaal lowlaa anii akhaafu an takuna min asadaqa laakaltuha mutafaqan caleyh baabkan aynu qaadanaynaa wuxuu ku saabsanya isagana alluqada alluqada macnaha الshay اladي saqda wadalla waa shay saqda fi اlardi wadal waa shay dhulka ku dhacay ama si kale markaad ogtaa ashay aladi daaca can saaxibihi ashay aladi daaca daad can saaxibihi waa shaygii ka halaabay qofkii lahaa waxa uu koobsanaya markaa luqada imika baabka marka la eego addaalla oo loo adeegsado xayawaanka oo aan loo adeegsan alluqada sida xadiis aynu ku arki doono ee luqadada ashyaadii kale ee matalan lacagtii iyo wixii kale mid ka hayta laakiin baabka marka laga warramaya intu way soo guda waa shay aladi daaca saaxiibiy saaxibihi وعن أنس رضي الله عنه qال وxu uhi mra النabiyu slى الlaه عليه وsلم nebigu wuxuu soo maray bتmرaةi xaba timra ayuu soo maray oo fi طariiqi wado taala ama fi طariiqi طariiqi kusoo maray faqaala wuxu uhi lowlaa أnii أkhaafu haddii aanan ka baqanaynin anigu an takuuna inay noqoto ayaa tamra buu ujeedaaye timirtan inay ahaato min asadaqati sadaqo inay ka ahaato haddii aanan ka baqanaynin haddii aanan ka baqanayn inay sadaqe ka soo jeedo la akaltuha waan culaha mutafan caleyh xadiiskan markaa sheekhu wuxuu soo qaadanayaa abwaab badan buu xadiisku geli karaaye laakiin shayga luqadada ah la qaybinayaayo waa shay un zaahidun waa shay aan qiimo badan lahayn oo aanu qofkii uu ka hallaabay muhiimad badan siinayn hadduu ka hallaabo marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa in shaygaa la yska qaadan karo biduuni inshaadin iyadoon la yaboohinin oo qofkii iska qaadan karo waayo timirtani dariiqa way ku hallowday oo way ku dhacday maxaa u diiday rasuulku alay sla slam timirtaa inuu qaato cillo kale oo uu ka baqday oo ah inay sadaqadii xaaraanta ka ahayd noqoto iyo min baabil warac inuu iskaga daayey ka xalaal miirtay ayuunbaa markaa u diiday rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin qof kaleo sadaqada o aanay xaaraan ka haynin hadduu qaato dee u banaantay baa laga qaadanaya markaa xadiiskan wuxuu daliilaya shayga aan qiimaha badan lahayn ee hallaabaha ee qofkii uu ka dhacayna inta badan aanu ihtimaam siineynin in la yska qaadan karo oo la yska cuni karo kasoo qaad qalin qalinkaada wax ku qorayso isaga laftisu qaybayu qiimayaalbu dee kala yeehan kala kala dudoonaan karaaye laakiin haddaad adigoo guriga ka soo baxay oo masaajidka kusoo socdo dariiqa uu kaaga dhaco waad ogeyd markaa jeebka kusoo riday laakiin maraad jeebka gacanta gelisay ba haduu ka dhaca markaad dhexda marayso ayaad ogaatay qalinkii inuu kaa dhacay dib ma noqonaysa ya aqlabka waxaad odhanaysaa <laughs> iska daa hadduu qof markaa soo maro qalinkaa qaato kuma dambaabayeysna way u banaantay inu qaato qalinkaa qofkaasi inu qaato dariiqa maxaan u sheegay masaajidka hadduu imika qalin ku hadlaabo <laughs> de way ka yarduwan oo odhan mayno boqolkiiba waxaana lakin de haddana waa kan waxaa laga yaaba qofki inuu halkaa intuu iska dhigay dhahdo hadhow qofkaa qaato waay kun shilin oo somalilan ah ayadoo dadka heshay ma qaadanaysa ya toban dollar baad waddo ka heshay ma qaadanaysa dad qaadana waad yaboohinaysa dad qaadana waayo tobankaa dollar oo xoogaayoo qofkii ay ka hallowday halkiibuu kusoo noqonayaa way egeegayaa way ku weyn tahay waxaaba laga yaabaa inuu bishiis kaga soo bixinayo de waa xoolo dameer gooya soomaalida marka sheega weyneynaya ba idhahan xoolo dameer gooye وعن أنس رضي الله عنه qال mr النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فqاla lowlا أني أخاaf أn تkuna min الصدق لأklتha marka rasuulku xukanka u bayaaminayay oo dadkii inay u banaan tahay u sheegaya laakiin xadiiska waxaa kaloo daliilu yahay rasuulka ala sala sl sadqadu inay xaraan kahay waxaa kaloo daliilu yahay atawaruc min alxaraam xaaraamta in laga xalaal mirto xaaraanmiradku muxuu ahaa shay aan xalaal iyo xaaraan midnaba ku caddayn oo laakiin ka baqanayso inuu xaaraanba kasoo jeeda ina iska ilaaliso ama inuu kula galo wacan zayd bn khaalid aljuhaniy radi allahu canhu qaala wuxu uhi rajulun nin yimid ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga oo fasaala wuxuu weydiiyey can luqada baadida ayuu weydiiyey shayga halaabay faqaale wuxuu uhi icrif garo cifaasahaa ay inaaha weelkeeda ay ku jirto si fiican u garo ahaa iyo lingaxeeda uma intaa kadib carifhaa yaboohi anshidha sanada sanad yaboohi fain jaa hadduu yimaado saaxibuhaa kii lahaa hadduu yimaado ay dee faacdihu ku jirta markaa dee si wailaa haddii kale miya fashaanuka biha dee arrinkeeda adigaa yaqaana fashaanuka arrinkaagu bihaa iyada ayuu ahaaday ay khudha wey markaa macneheed fashaanuka biha adigu iska qaado qaala wuxuu yihi saxaabigaasi rasuulka u yimi alay slat slam fadaalat lhanam bar adhiga hallaabay ka warran rasuul qaala wuxu rasuulku hiya arigaasi baadidaahi laka adigu ku ahaaday aw liakhiika ama walaalkaa kaloo muslim u ahaaday aw lidiibi ama yeybuu ahaaday dee saddexdaa midkood mu noqonayaa maxaad u dayacaysaa arigaa kaxee qaala wuxu uhi fadalat libil bal baadida geela ka waran qaala wuxu uhi walaha maxaa ku kala galay adiga iyada geelaa faraha ka qad maa maxaa kuugu ahaaday kuu ahaaday walaha iyo iyada kaxayn markaa weyaan macnaheedu macahaa waxay wadataa siqaa'ahaa qarbadkeedii ay ku cabaysay oo calooshaa weyn weeyi oo biyaha ku ku shubayso wa iyo kabaheediina way wadataa oo macnaheedu waa maxay waa wax neef dee buuri iyo banaanba maraya oo khufkeedii i wata taridu way ku arooreysaa almaa biyaha wa taakulu shajara dhirtana way iska cunaysaa wax allo waxay kaaga baahantahy markaa adiga ma jiro halkeedaa ku daa xataa yalqaaha ilaa uu la kulmayo rabbuhaa ay maalikuhaa kiilahaa ilaa uu la kulmaayo adigu faraha uga qaad muttafaqun caleyh labada xadiis sheekhu markaa sida uu iskugu xigsiiyey wuxuu horeysiiyey xadiiskii shaygii yaraa ee qiimaha badan lahayn dabeetna xadiiskan kalena wuxuu sheegayaa xayawaankiina wuu sheegayaa markaa xayawaanka daalla baa la odhanaya luqada lama odhanaya daalat libil daalat lganam daalat lbaqar saasa la ohanaya maca waynaga inuu soo gudagelaya marka luqada laga warramayo oo waa shaygii baadid ahaaba xayawaankii oo kaliya marka xadiisku kama warramay laakiin dee waxaa kaloo ka warramay shaygii qiimaha wiil lahaa oo icrif ifaas ahaa way ka ahaa uma carif shay qiimo weelkaa uu ku jiron ka soo qaad sallad ayaad heshay ama kiish baad heshay lacagi ay ku jirto kiishkaasi midabkiisa iyo sida uu yahay nooc uu ahaa afka waxaa kaga xidhnaayo wikaa al alcaynaani wikaa sahi waynu soo marayna soo marayna xadiiska kitaabka bilowgiisa wa awka siqaa buu nabigu alay slat slam tilmaamayey habeenkii markaad seexanaysaan daboola amba afka ka xidha wa khamiru linaa wixii qarbadi waxa afka laga xidha weykaaga saa ugu xidha weelkana daboola haddaad wax kale garan weydo walow cadayba saa ugu gudubtide oo xadiis kale rasulku tilmaamay alay slatu slam sanadkii xanuun baa soo dega markaa weelka soo daboolnay ku dhacaa marka habeenkii maxaa sunnaa in weelka la daboolo wixii afka ka xidhmay laga xidho guriga albaabka bisinka lagu xidho xadiis baa xadiis baa markaasaa tilmaamay rasulku faahfaahiyay alay slatu slam markaa muxuu icrifu cifaasawi ka ahaa nebigu u yihi salaatu wasalaam si aanu hadhow hadduu qof kastaa iska sheegto dee aanu iskaga siinina qofkii lahaa uu garto ilan hadhow markaa qof lagu iska sheegan karaayo markuu ihahdo waar lacag baa markaa aan hayaayo hallowday mid baa odhanaya dee kiish bay ku jirtay marka waa in dee kiishkii siduu yahay iyo waxaa ku xidhanay waxaa la ogaada waxaa kaloo laga fahmaya de wixii kale lamidka ee daruuri ay tahay hadday cifaasku marka waa alinaabi culimadu ku fasireen dee hadduu wax kale ku jiro waa lamidun iyaduna midabka culimada qaarkood xataa kusoo dareen midabka yahay waa inaad garato uma carifhaa sanatana waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay sanad in la yaboohiyo shaygu markuu qiimo leeyahy haddii sanadkaa uu qofkii yimaadana dee la doonayo faidaa jaa saaxibuhaa ay faacdihu aw faacdiha sii shaygaa wailaa fashaanuka biha arrinkaaga ka fushyo weeye adigaa yaqaano saad ugelayso iska isticmaal weye haddaba haddii adigoo isticmaalay laba sano kadib ama saddex sano kadib uu yimaado qofkii lahaa ka war waa dayn o ad u magdhabayso axaadiista qaarkood tilmaamaysa carifhaa sanata aw sanatayn aw halaaa siniin marka intaa dambe waxaa lagu qaadaya inay suno tahay inuu si sanadka ka badin karo iska sii kordhin karo waxaa la isweydiiyey culimadu isweydiiyeen oo kale haddii shaygani uu yahay shay aan sanadkaa gaadhinba ka waran hadduu khudrad yahay ka waran horu baaba-aya oo dhowr cisho ku baaba-aya lakin wax fara badan u yahay maxaad samayn ya haye oo sanadkiina waxay culimadu leeyahay waa la iibinaya waad iibinaysaayo qiimihiisa lacagtiisi baad uhaynaysa haddaad dee aragtay inaad cidbo ka iibsanayn ay tahay inaad isticmaashona dee adaa marka marka kaana dee waxaa laga garanayaa in maadaama shaygu mool asalka maalka in la ilaaliyo ay tahay de maal ahaan loo ilaalinaya adhigii iyo geeliibu rasuulku sheegay alay sla slam la weydiiyey inta badan adhig iyo geela waxa weeyaan jasiira alcarabiya laga dhaqan jiray oo maadaama aanay dhul dee dhul ay iska tahay saxaruhu ku badan yahay lo inta badan kuma noolaan karto marka carabtu berigaa lo-da badnayn laakiin deegaanada kale ee barwaaqadu ku badan tahay bay lo ku badnayd haddaba markaa daalat lghanam adhigii adhigu isma difaaci karayo dacawada iyo yeyga iyo guduudanaha iyo allahuma mustacaan dee waraaba hadalkiisa badaayo <laughs> waxaasoo dhan way cunayaan soo maha markaa saddexdaasun bay ka dhexaysaa hiya laka inaad adigii qaadato ood kolley marka tanad iyo boyso dee adiga ay kuu sugnaato ood iska qaadato amba oo kii lahaaya sida lagu fasiray ambaba waxaa lagu fasiray liakhiika mid kaloo walaalkaayahoo dee haddaad ka tagtay soo isaguna soo mari doona oo kaxaysan doona amaba haddaad intaa labadaa la yeeli waayo dee iyayma iska cani marka ayaga laftigiisu de waa ilaahay siiyeen oo arsaaqda qoray ka mid tahay haddana laakiin dee iyaygay maxaa uga mudan dee adaa uga mudan walaalkaana adaaba uga sii mudan haddaanu kii aanu ahayn culimadu waxay hahdeen mar haddii de kolleyba la qaadanayo dee waxa weeyaan alxaqu liman sabaq alxaqu xadiis baa deetn qofkii dee usoo dheereeyey baa shayga yeelanaya halkan almihim waxaa laga fahmaya un adhiga waa laazim qofku inuu xereeyo oo uu kaxeeyo geelay noqotay geela ha isku taabanin tuug baad noqonaysaa nooca tuugaa waad noqonaysaa haddaad geelii kaxayso oo aad geelaagii ku darso waayo geelu isagaa isku filan iyayna waxba kama qaadi karo wax kale waxba kama qaadaya macaha siqaawha uma baahna cid waraabisa soddon cishugee uu ka qaadaya hadduu doono biyaha oo dabeetana laba foosta wa ku dhow buu soo cabaya iska soo dhibshaasu iska wadanaya waa siqaagii waa qarbadkii o kale wuxuu ku shabay rasuulku inay biyihii sidato iyadu qarbad oo kale xidaana waa kabaha oo macnaheedu waa maxay laakiin dee geelu waa kaa qoloftiisuna ay adag tahay lugtaa weyne khuf baa la dhaha carabigana ayuu dee dhulka dhigayaa oo meeshu doono buur iyo banaan iyo waxaasu maraya qodaxda yare muddo waxa ma yeeleyso qodax weyn mooyaane inta yar waxa yeesho halka ariga hadday wax yari mudaan laga yaabo inuu intaa udhutiyo isagu u dhibaatoodo taridulmaa biyahana iyadaa doonanaysa oo maalinta kasoo cabaysa way garanaysaa wataakulu shajar ashajar waa jamc kelmadayo ashajara baa mufradka ah xataa yalqaaha rabuha ilaa u kii lahaa helayo o meelaha ka raadinaya lo-dii baa markaa aan ku jirin halkan iyo fardihii way ka hadleen markaa qolada culimadu markaa way faahfaayeen taa laftigeedo ila qiyaas qaadanaya une lo-du ma waxaa la raacinayaa ba yidhi ma adhiga mise mise gela marka lo-du iyaduna waxay ku xidhan tahay marar badan lo way iska difaacdaa iyaduna waraabaha iyo waxyaalahaas o dhan way waa laga marar badan iska difaacda kolba markaa xaaladda lagu jiraa la eegaya iyadano meesha la joogaa la meel baa laga yaaba dee libaax inuu ku badan yahay oo aanay iska difaaci karin meelna dee way iska joogeysaayoo biyihii iyo baadkii wixii way heleysaa qofkii markaas siduu raadinayo iyadiina way heli karaya fardihii iyo kuwana waa lamid fardahana geelaaba la raaciyo haddaba waxaa la isweydiinaya geela laftigiisa ka warran haddii meel khatara u joogo meel libaax leh hadduu joogo ka warran amba wax kaloo cunaya dee waa la xereynaya ba cilmadu leeyahy marka ilaa wuu dayacmaya waxay noqonaysaa hiya laka aw liakhiika aw lilasadi markaa mar hadday xaaladdu sidaa tahay waay inaga dhulkeena ka waran waraabaha jooga waxay culimadu le marka geela u rasulku sheegay alay slat slaam waraabaha jasiira alcarabiya jooga geela uma cuni jira waana ka yihi addabacu saydun addabacu saydun laakiin inaga halkan waraabaha jooga intaan libaaxiyo waxba isla gaadhin dee waraabahaaba habeenkaa dilaya geelaas marka maadaama cilladu ay tahay xoolaha in la ilaaliyo dadkuna waxay u arkayaan haddii nin qof uu geel soo maro meel iska daaqayo ku hallaabay oo aanu kaxaynin o aanu xerogelinin oona waraabaa ka xeraynin dee nin xoolaha dayacay inuu yahay oo bilaa naxariisa saasa loo arkay marka iyada laftigeeda waxay culimadu lean geelaa laftigiisa meesha uu ku dayacmayo ee dhibaata kasoo gaadhayso dee waa laga qaadanaya halkan in la hogajiyo wacanhu waxaa laga wariyey zayd bn khaalid aljuhani qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man aawaa qofka hooya qofka xerogeliya daallatan neef baadiya fa huwa daallun isagaa baadiya maa lam yucarifha laakiin intaanu iyaboohinin rawahu muslim qofka intuu neef amba shay hallaabay qaado ee aan yaboohinini waa daal ay daalun can ilhudaa weeyaan markaa waa qof dambaabo weyaan oo hanuunkii saxdaa ka leexday oo xoolihii ummaddu iska qaato wey laakiin hadduu yaboohinayo oo uu leeyahay war neefkaasaan hayaa amba alaabtaasaan hayaa war ciddali hay timaado dee wuu ka baxay arrintaa iyada ah hadduu laakiin yaboohin waa intuu soo qaaday oo uu meel iska dhigtay yaboohintii ma maalin kasta inuu yaboohiyaabaha sanad unbuu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam markaa ma a ma xadidna bay leeyihin culimmadiio maalmaha qaar in iyagoo toddobaadkii maalin bishii maalin saddexdii bilood maalin saasu usoo dhigi karaa dida in adigu m meel laga og laga garan karayo yaboohinta waxaa ka mid ah dee meeshii ay ku halowday inaad ka yaboohiso hadduu xeeladaysto magaalo heblaayay ku hallowday alaabtaasi intuu magaalo kala tegay buu yihi war alaabtaasi ka hallowday alaabtaasan hayaa markaa daas bani aadamku way dhici kartaa inuu xeeladaysto ee waa inuu halkii iyo wixii ka yaboohiyo iminkana dee aalaad iyo waxyaala wax lagu yaboohiyaa baa jira وعن عyاad بن حmاr رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi slى الlaه عليه sل رsulku وxu man wajada qofka hela luqadatan shay hallaabay falyushhid ha markhaati geliyo dawi daway cadlin ay saaxibay cadli laba cadaalad saaxiiba walyaxfad ha xifdiyo ha garto cifaasahaa weelkeeda wi ka ahaa iyo wixii afka ka xidhan daboolkii ciinka waxa soo gudgelaya daboolkii markaa uma dabeetana laa yaktum yuu qarinin walaa yuqayib yuu maqnaysiininoo meel fogoo kale yuu geynin inuu ka yaboohiyo fain jaa-a yimaado rabuhaa kii lahaa hadduu yimaado fahuwa kaasi axaqu biha isagaa u mudan maadaama isagu lahaa wailaa haddii kale miya oo uu iman waayo rabuha fa huwa maalullaahi maalkii ilaahay weeyi yutiihi wuxuu siiyaa man yashaau kii uu doono marka ilaahay baa ku siiyey xoolahaasi waa maal ilaahay lahaayo ilaahay uu ku siiye iska qaada weya mar haddii uu sanadkaa markad weysayn waayey rawaahu axmed walrbaca xadiiskan wuxuu soo kordhiyey in markhaati loo sameeyo oo aad tidhaahdo war alaabta noocaasaan helay marka culimmadu waxay u badan yihiin in markhaatigaasi aanu waajib ahayn oo falyushhida way cadlin amarkaa waxaa ka saaraya xadiiskaa hore ee xadiiskan markaa ka darajada sarreeya xagga sixada muu sheegin markhaatiga laakiin way iska wanaagsantahi waa xadiiskan laga qaadanaya mustaxab iyo sunna inay tahay inuu markhaati geliyo dhaway cadlin oo dhawey oo maca saaxibi wey dhawu bay noqon lahay hadi noqon lahay hadday dhadig ahaan lahaydna dhawaatay bay noqon lahay hadday dhadig ahaan lahayd an ciyaad bin ximar radi anhu qal qala rasuulu lahi sala allah man wajada qadatan falyushid markhaati geliya dhaway cadlin lama cadalo saaxibi waa qofkii faasiq ahaa isaga lama lama aamini karo walyaxfad cifaasahaa way ka ahaa uu damci karaayo isagu been buu sheegi karaa faasiqii marka hadhow markhaatiga la sameeyo hadduu dano si kale u dhigi karaa qof saaxiibulcadaalada uma laa yaktum yuu qarinin markuu markhaatigii sameeyo ee wixii garto haddana dee yuu qarinin walaa yuqayib yuu maqnaysiinin oo maqnaysiinta maxay noqonaysaa meeshii meel aan ahayn inuu geeyo dhinac wuu yaboohiyey laakiin taqyiib ku sameeyey katbiguna waa inaanu yaboohinba fain jaa rabuha fahuwa axaqu biha isagaa u mudan wailaa hadii kale fahuwa ma allahi yuutiihi man yashaa fauma allah yutihi man yashaa maxaa laga qaatay inuu iska qaadanaya qofkaas laakiin hadduu waqti un yimaado sida axaadiis qaar ku sugan wuu celinayaa kelmadda rabbuhaa waxaa laga qaadanayaa in lagu idlaaqi karo cid aan alla wa tacaala laakiin iyadoo idaafaysan ama qeydan rabu lbeyt rabu libil laakiin alrabu haddii saa loo idlaaqo allah mooye kale laguma tilmaami karo wey وعن cبدالرحمن بن cثمان التymiي radي الlaه عanه أن النabiya slى الlaه علي sl نهى wuxuu diiday can luqadaة الxaaji rawahu mslim qofka xaajiga ah ee xajaya wixii ka halaaba in la qaato wuu diiday rawahu mslim وعan الmiqdاm bn macdi kariba radي الlahu canه qal wuxuu hi qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم alaa hooyay laa yaxilu xalaal maaha duu naabin shay micileh oo min asiwaaci bahalaha ka midi iyo walal ximaaru dameerka guri joogta ah dameeraha la dhaqdo kuwaasina xalaal maaha hilibkooda walal luqadatu iyo wixii hallaabay min maali mucaahidin qof mucaahid oo ballan la galay maalkiisa ka ahaaday ilaa an yastaqniya inuu ka kaaftoomo mooyaane mucaahidkaasi canhaa ay can hadihi luqada rawaahu abu daawuud xadiiska hore can luqadat alxaaji maadaama dadkii xajka isku iminaya dad tiro badan ay yihiin kolley waxbaa ka halaabaya ama abalaab ka halaabaysa marka la qaadan maayo culimadu hadaba waxay isku khilaafay xadiiskan naha can luqadat alxaaji waxa ka duwan qadiyaddaa horeynu soo maray shayga xaramka ku halaaba wixii xaramka xaramku ma aha inta masaajka ku yaala dee xaramka maka madiinana waa lagu qiyaas qaatay wixii ku hallaaba xadiis baynu horu soo maray oo xataa la qaadan maayo wixii ku hallaaba ilaa weligiiba inu yaboohini mayo qofka qaadaa waa inuu weligii yaboohiyo sanad iyo waxa waxlaa lagu noqon mayso way ka maadaama dhulkaasi xurmo gaara uu leeyahay iyo weyneyn gaara uu leeyahay wixii ku hallaabana waa la weyneynaya waa la qadarinaya marka amba waa inaanu qofku isku taabane faraha u ka qaado ama waa inuu sanadan waa inuu sanadkaa dhan yeeboohinayo haddaba haddii la can luqadat ilxaaj marka xadiiska saa loo idlaaqo waxay ka dhigan tahay haddii maka uu joogay iyo hadduu meel kale soo marayeyba wixii isaga ka hadlaaba maadaama xurmada isna uu leeyahay la taaban maayo culimada sheekh ibnu cuthaymiinna waa ka mid a wuxuu leeyahay waxa weeye luqadat ilxaaj waxaa soo gudagelaya waxaa looga jeedaa ma waa dhulkii xurmada lahaa oo makaa looga jeeda maka u dilan xaajigii jooga ayuu imanaya iyada markaa la qaadan maayo haddii la qaatana waa in weligeed la yawahiyo sidee baa loo yawahin karaa dadka xijaajiisa o kale waxaa loo yawahin karaa matalan in la garto calaamadaha iyo deegaanada iyo luqadaha iyo waxaasoo kulba deegaanka meesha ay yihiin laga yawahiyo ay deeg joogaan maadaama ummaduhu ay kala duwan yihiin xadiiskan kale wuxuu soo kordhiyey duna bn saaci walximaar ahliy iyadu kolley waa inoo iman doontaa markaynu kitaab ladc baa maraynaa laakiin mucaahidka waa gaal mucaahidkani maaha muslim xoolihiisa la odhan maayo waa gaalo waa la yska qaadanaya ee waa la ilaalinaya maadaama ballan lagula jiro xurumay leeyihin xoolihiisa si la qaadan maayo saa muslimka loola dhaqmaya loo yabahina loo yabahinayo ilaa an yastagniya canha inuu ka kaaftoomo mooyaane ilaa an ystaqniya canha laba macnaa ka soo baxay sida ay ku fasireen culimadu an ystaqniya canha inay tahay shay rakiisa ah, oo aanu dan ka lahayn kii hore aynu soo marayno taa wuxuu kula mid yahay kaa muslimka ah waxaa la iska qaadan karayo iyo ilaa an yastaqniya in looga jeedo inuu u xalaalayo qofku idhaahdo war alaabtaasa ayaan hayaa markuu idhaahdo iska qaado alaabtaasi anaa iga dhacday ama ana lahaaye waan idiin iska qaata inu labada arrimood uu naabin min asibaac uu naab annaab waa micida shayga micida inta badan de waxbuu ku dilaa markaa min asibaac waxaa lagu saarayaa dee awrkuba mici buu leeyahay soo maha haddana waa xalaal laakiin sibaaca oo ah kalasad wاlfahad wاlnamir kuwaas oo libaax oo kale iyo fahadka harimcadka la dhaayo shabeelka namir iyo de wixii lamidka waayo waxay culimadu ihahdeen xikmadda loo xaaraam yeelay waxa weeyaan waxyaalahan hilibkay cunaan soo maaha qofku hadduu iyagii cunona dee dadku cunaya isaga laftigiisu qofku wuxuu la dici noqdaa kolba waxaanu isticmaalay ya ninka geleyda cuno matalan aan hilibgeela badsan iyo ka hilibgeela cuna ma isku dabci bay noqonayaan <laughs> way kala dabci doonaaneen qofku kolba waxa laga yaaba wuxuu isticmaala xataa cuntooyinka isticmaale deegaanada ku nool waxaas oraba ka qayb qaadanaya marka ninkan dee waraabaha ninkan cunaya libaaxa cunaya hadhow qofkiibu ku bilaabi doonaa eh? ya wala alximaaru lahli maxaa ku baxay alximaar alwaxshi sawirkaasi u banaanya baab faraaida baabkeedi alfaraaid jamcu fariidatin ka صaxiifa jamcu saxaayif oo kale wey waa kelmad fariida waa dhaxalkii markaa asalka kelmadda waxay culamadu luq ahaan yidhaahdeen alfardu waa alqadcu waa shay la gooyey markaa faraaidii waa maxay waa dhaxalkii go la cayimay ayaa looga jeedaa kelmadda luqahaan asalkeeda goynta lakin waxa weya de wixii uu sharcigu u gooyey u cayime weya faraaiddu markaa waxay ka mid yihiin min maxaasil islaam oo xoolihii maadaama qofkii uu ka dhimanayo marar badan dee dad baa uu ka tegayaa marar baanu dad ka tegeynin qaar u dhow buu ka tegay qaar ka fog buu ka tegayaa sidee u kala yeelanayaan ilan inta badan xooluhu waa la isku dilaayo oo maalku waa fitnada ayuu ka mid yahay dadku isku dilaan nabigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummatii almaal xadiiskaas culimadu way saxiixiyeen xasam in badan ku sheegeen ummad kastaaba fitnay leedahay oo fitno weyn fitnooyinkuda way fara badanyeen lakiin fitnada ugu badan ee la isku dili karaa ee dadku isku dhibaateeya waa maxay waa fitnatu almaal waxa ay dadku isku dilayaan maanta waa maxay hadday madaxnimo noqoto hadda dadka reermiyiga ah ee biyaha iyo daaqa iyo isku dilayaan soomaalun mah waxay isku dilayaan waxay gamis kaga dhigayaan waa saas dabeeta sharcigu uu kala xadidayoo qofkaasi ma soo gelayo waa xijaabaya kaasi u yeelanaya kaasi intaasu yeelanaya kaasi xaaladdaa saasoo marka kolley abwaabtan xalka amba fani gaaroo madax banaan baabay culimadu ka dhigeen ilahay khayra siiye siay cilmiga u qeybinayeen faraaida markaa insha allah sidiisana waad ogaan doontaan kitaabka sana waad kusoo mari doontaan oo fiqiya ee marka si guud aynuu sheegno waxa weeyaan waa kuwa loo qaybiyo faral iyo dadka waxaa loo qaybinayaa ahlu fardin wa ahlu tacsiib qaar faralun wax ku dhexla iyo qaar casabo wax ku dhexlaya ahlu faradkii toban bay ku sheegeen culimadu waa الزawjaan wاlabawaan iyo alإkhوة alashiqاء waxaan ujeedaa nacam alakhawaat ashaqiiqaat akhawaat lium iyo akhawa akhawa ikhwa lium iyo akhawaat liab iyo aljadda imsadigaysa الزawjaan iyo alabowan waa afar halkaas ya akhawaat shaqiiqaat akhawaat lab waa imisa waa lix ikhwa lium rag iyo dumarba iyagu faral bay wax ku dhexlaana toddoba soo maha ya aljad inkastoo abwaanka ay soo gudagelayaan oo sideed sooma haye allahu mustacaan inta kale soo xasuna ya bintulibni iyo bintada nacam labadaasaa ku jira binti iyo bintulibnigaa ku jira oo iyagu markaas waa ku dhaxlay markaas banaatulib iyo albanaat laftigooda qolada faralka wax ku dhexlaysaana jihooyinka wax lagaga dhexlaa maxaa ka mid ahaa tacsiibka wax ku dhexlaya alubuwa wal walbunuwa walukhuwa walcumuuma iyo eh, alwalaa amba almowla oo isu tacsiibka wax ku dhexlaya intaasaa iyaguna jihooyinkaa wax kaga dhexlaya faralka de kitaabka ilahi lagu sheegayna waa lixun maxay kala yihin النصف والربع والسدس والثلث والثلثان iyo الثمن dadka wax dhexlayaa iyaguna waa dad meydka ugu soo dhawaaday lab ugu soo dhowaaday marka laga reebo ayaa laga reebo ikhwa lium oo hooyay soo maray laakiin haddana way dhexlayaan way qaacidooyin guud buu markaa rasulka alay slat slam sheegayoo dabeedna markaa qaarkood qaacidoyinka markaa isku waafaqay laakiin tafaasiisha waktiyada qaarkood waxyaalahaan dhicin baa jira waktigii nebiga aleyh isalaatu wasalaam oo dabeetana ay isku khilkhilaafeen saxaabadu matalan alcumariyataan labada la idhaha oo kale ka tago zawja iyo alum iyo alab labadiisu waalidii xaaskiisuu ka tegey amba wuxuu ka tegay zawjkii iyo labadii waalid adigu tafaasiishaas oo dee faahfaahinteeda meelaheeda iyo khilaafkeeda meelaha qaarkood mooyaane laakiin inta badan waa qaaciidan guud loo raacayo oo suurat ay aadna u faahfaahisay marar badan haddaba cidda casaba un markasta wax ku qaadata waxaa ka mid ah ibnul alibnu iyo ibnulibniga iyo casabada maadaamuu xoog badan yahay isagu wax badan buu riixaya asalka markaa waxaa la horeysiinay ahlu fardiga sida xadiis kale ku arki doona wacan ibni cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi alxiquu alxiquu bimacnaa acduu siiya alfaraaida faralka biahliha ciddii lahayd siiya famaa baqiya wixii soo hadhay markay alfaradkaasi qaataan fa huwa shaygaa soo hadhay liwlaa rajulin liaqrabi rajulin ninka u dhow ee dakani labka ah mutafaqun caleyh xadiiskani wuxuu sheegayaa kow casabada iyo ahlufardiga iyo ahlu tacsiibka xagga dhex qeybinta dhexalka marka la dee qofna baaqiga soo harun bu sugaya qofna wax cayiman buu leeyahy soo maaha xagga qaybinta ayaa lagu horreysinayaa waxaa lagu horreysinayaa dadka ahlulfaradka hadday ahlulfaradkaasi wixiiba dhamaystaan casabada waxba yeelan mayso marka lakin de qaar baa xoog badan oonan markaa laba riixi karaynin sida ibnigii oo kale iyo isagu wax riixown mooyahay oon marnaba la dirin iyo bintadii oo dhinacna faral bay wax ku qaadanaysaa doonto marna casabadii wax qaadanaysa aabbihii baa kula mid ah. marna casabo wax ku qaadanaya marna faral buu wax ku qaadanaya marna labada isku darsanaya waliba markaa isku darsanaya marka haddaba alxiqu waa haleeshiye oo bimacnaa acdu siiya ay ku fasireen culimadu alfaraaida biahliha ciddii lahayd siiya cidda soo waxaa soo hadhay haddaba waxaa la siinayaa cidda meydka u xigta ee labka ubadkiisii ka soo qaada ubadkiisa waxay noqonayaan kuwii isagu dhalay kuwii isagu dhalay haddaanu jooginna maxaa jooga kuwa ubad lab inamadiisu ay sii dhaleen kuwii hablihiisu ay sii dhaleen dhaxalkii ma soo gelayaan kuwii hablihiisu ay sii dhaleen dhaxalkii way ka baxayaan iyagu maxaa soo gelaya kii labka xikmadda ku jirta waa maxay fa huwa liwlaa rajulin dakarin ila rajul baaba marka horeba caddeeye maxaa dakarin loo raaciyey yuusiikum اllahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayn dakarku muxuu koobsanayaa rajul maxaa soo gudagelaya nin weyn soo mahadee laakiin dakar muxuu tilmaamaya labki hadduu ilmo yar yahay oo markaasun dhashay dee dhaxalkii uu yeelanaya un marka maxaa la labnimaa la eegayaa ee weyni iyo da la eegi maayo dakarin xikmadda ku jirta markaa saas wey وعن سام بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu uhi laa yariثu dhexli maayo almuslimu muslimku alkaafira gaalka dhexli maayo walaa yariثu dhexli maayo alkaafiru gaalkuna almuslima mutafaq caleyh xadiiskana waa waadix oo waxaa jira waxa la idhaha mawaanicu alrth asbaab اlrs saddex baa la isku dhexli jiray soo ma ahayn maxay kala ahaayeen annasab annikaax alwalaa saddexdaasaa la isku dhexlay waxaa jira mawaanic irsi say sheegeen culidu mawaanicna waa qofkiiyo sababtii laga helay haddana aan dhaxalkii qaadanayn tusaalahaan nasabkii abtirsiintii waaba ilmihii uu dhalay amba waa waalidkii laakiin dee waa kala diin bay noqdeen wayamnacu shaksa min almiraasi waaxidatun min cilalin halaasin riqun waqatlun waاkhtilaafu diinin fafham falaysa shaku kala yaqiini waa kii raxbi odhan jira marka ويمنع شخصا من المراس واحدة من علل ثلاث riq وaqatl inuu adoon midkood noqdo amba inuu dilo kii uu dhexliba lahaa واkhtilaafu diinin iyo inay diintii ku kala duwanaadaan halkan ba xadiiska markaa tilma ikhtilaafu diin buu tilmaamaya hadduu waalidkii gaal yahay ilmihiisii ma dhexli karo oo ilmihiisi u dhinto oo muslim hadduu sidaa yahay kii muslimka ahaa aabbihii gaal ahaana aabbihii dhexli maayo وعن بن مسعوud رضي الله عنه في بنت وبنت بن وأخت qad النبي صلى الله عليه وسلم لبنة النصف وعن بن مسعوud رضي الله عنه في بنت inan wuu ka bint marka lagu leeyahy waa bint الmeyt meydkun baa markaa haddii doonto islaamta kubaysa ha noqotee marka meydka loo eego maxay noqonaysaa bintay noqonaysa bintadii waxaa isku iibi markaa fii bintin inan uu dhalay wa binti ibnin iyo inankiisu dhalay wa ukhtin iyo mid wuxuu ihi qada nabiyu sala allahu alay sl nabigu wuxuu u xukumay lilibnati inantiiyo dayadii u xoog badan oo dhalay meydku annisf ibnina assudus lix meeloodoo meel labadoodaasi marka la isku geeyo waa takmilata athuluthayn dhamaystiraa dhamaystiray labadii thuluth uluaan bay qaateen saddex meeloodow laba meelood bay qaateen wamaa baqiya wixii soo hadhayna falilukti uktadu maxay ku qaadatay iyadu ah, rawahu lbuhaariy haddaba qadiyadan xadiiska way intan way ka dheeraayo waxaa abu muusa alashcari bay qole u tegeen markaa wuxuu yihi wuxuu uqeybiyo labun buu uqeybiyey bintadii iyo uktadii bintulibnigiina meesha u ka saaray dabeetna wuxu uhi u taga cabdillahi mascuudna uu igu raaci doonaaye cabdillahi mascuud wuxuu ihi haddaan sidaa xukumo laqad dalaltu idan wama ana min almuhtadiin haddaan ku raaca abu muusa alashcari taa ku xukumay laqad dalaltu idan wa ana ma ihiana kuma hanuunsan dabeetna sidan u bedelo tanna wuxuu ihi waa qadaagii nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka waxaa ka saxsanaa waxaa saxsanaa labadood marka la eego cabdillahi mascuud insha allah berri baynu faahfaahin doonaa hadday inoo suurto gasho